bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin sal llahu waslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan saciid bni sacdi bni cubaadata radia allahu tacala canhu qaal kaana waxa ahaa wuu yihi fii abyaatina guryaha naga dhexdooda bimacnaa deegaanka dhexdiisa laga wada ruwayjilun ninyarow ruwayjil waa tasqiiru rajul ruwayjil ninyarow ninyar yaraanta da lagama wada xagga abuurka laga wado daciifun ninkaasoo tabar daran nin abuurkiisu dhiman yahay buu ah abuur ahaan nin dhiman buu ah iskana tabar daran markaasuu ka zinaystay oo xumaan ku sameeyey biamatin addoon oo min imaa'ihim addoommadooda ka mid a ah. ninkii abuuristiisu dhamaanaydee iska tacbaanka ee daciifka ah ayaa addoon addoommadii ka mid ah ayuu qabsaday markaasuu fara xumeeyey oo xumaan ku sameeyey fa fadakara wuu sheegay daalika arrinkaas sacdun baa sheegay lirasuulillaahi buu u sheegay sal ly slam faqaala nabigu wuxuuri sal alay wasalam idribuuhu garaaca xaddahu xaddiisii garaaca xaddii uu lahaa garaaca yani jeedla waay alla karbaasho ayib yani boqolkii jeedal waay faqaaluu waxay idhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahi inahu isagu adcafu mid ka daciifsan wey min dalika arrinkaa waa ka tabardaran yahay in boqol jeeda lagu dhufto ma xamili karo ayib waa uun harag la saaran ee nin hadda garaacis badana xamiili kara ma aha waa dhibanaya fa faqaala nabigu wuxu uhi sal alay wasalam khuduu waxaad qaadataan waxaad qaadaan ciskaalan qaada rucub ciskaalka waxaa la yidhahdaa waa laanta midho uu ku yaalaan hal jirid oo la qabtana laleh laamo yaryaroo fara badanna ay ku sii yaallaan lamaha yaryarna ay midhihii ku sii yaallaan cifkaalka taasaan dhaamar khuduu waxaad qaadataan cifkaalan rucub oo fiihi dhexdiisa u ahaaday mi-atu shimraaqin boqol laamood shimraaqana waxaa la yidhahdaa waa laanta daqiiqa ah yacni waxa weeyaan eh, khafiifka iskaalku waa iyagoo wada socda shimraaqana waxaa la yidhaahdaa laamaha yaryarka ahee midhuhu ku yaallaan kaasaa shimraax mid walba goonideeda loo dhaha khuduu qaata ciskaanan rucub oo fiihi dhexdiisa uu ahaaday mi-atu shimraaqin boqol laamood oo yaryar uma kadibna idribuuhu garaaca bihi isaga ku garaaca darbatan waaxidatan hal garaacisa hal mar laanta yani eh, laantaa laamaha yaryar badan wadata hal mar ku dhufta fafacaluu markaasay faleen sidii bay yeeleen rawaxa wariyey axmedu axmed baa wariyey wnasaa-iyu wabn maaja wa isnaaduhu sanadkiisuna xasanu weeyaan buui xaafid laakiin ikhtulifa waxaa laysku khilaafay buui fii waslihi xadiidka xidhiirintiisa wa irsaalihi iyo siidayntiisa xadiidkuma mursal ba mise waa mawsuul yaa laysku khilaafsan yahay ibn cabdilhaadi kadalika wuxuu leeyahay sanadkiisu waa jayid laakiin waa laysku khilaafsan yahay isagoo mursalana waa la wariyey buui macna sheekh maxamed bin cabdiwahaab waa isaguna sidaasoo kale odhanaya alxaafid ibn xajar fi talkiis alxabiir markuu duruqda xadiidka sheegay kadib wuxuu yihi iyo ikhtilaafka ku arooray wuxuu yihi fain kaanat ituruqu kulluha hadday turuqda xadiidka dhammaanteed maxfuudatan mid la xifdiyo hadday tahay fayakunu abuu umamata qad xamalahu can jamacati min asaxaabati waarsalahu mara waxaa dhici karta ikhtilaafka in abu umaama uu xadiidka dhowr saxaaba ka wariyey marna uu irsaaliyey oo saxaabadii o dhan buu iska gooyey man ayb waxaa daciifiyey xadiidka alimaam busiri oo labada ariiqba ku daciifiyey maxaa yeele can bin isxaaq baa ku jirta buuri laakiin waxaa lagaga jawaabay uruq buu xadiidku leeyahy uruqdiisa ta ugu xoog badanna waa ariiqa mursalka ah irsaalkiisuna dhibaato ma laho abu umaama waa saxaabi yar waay saxaabi yar weye mar hadduu saxaabi yar yahay irsaalkiisu mushkilo male sidaas daraadeed xadiidku min siqaari saxaabu ku tirsaya abu maama sidaas daraadeed baa xadiidka waxaa saxiixiyey sidoo kale sheekh albani fii saxiixi ibni maaja xadiidku marka xadiis sugawa ikhtilaaf baa jire laakiin xadiidku waa sugeen muxuu faa'iideynayaa xadiidku wuxuu faa'iideynayaa ruuxa mariidka xanuunsanaya ama iskaba tabardaranbo abuurkiisaba u dhashay tabardarnaanta hadduusan xambaari karin ama xamili karaynin boqolka jeedal sidanoo kale loola mucaamaloonaya wax boqolkii u dhigma oo ula yaryaroo wada socda oo aan keenaynin inuu u dhinto baa intan laysku qabtaa hal mars lagu dhufanaya saasu maana ayib culimada qaarkood waxay leeyihiin waxay ka mid tahay min alxiyal asharciya xeelado waxaa jira shareecadu ay ogoshahay oo meeshii da waxaa kulmay waxaa la rabaa ruuxan xaddii in laga oofiyo in la dilana lama rabo oo xaddu haddaynan ahayn xad shareecadu ay ogolaatay in ruuxaasi uu u dhinto ama loo dilo lama rabo xaddulqatli inay gaadho marka ruuxii in la xadana waa la rabaa in xaddu dishana lama rabo xaddii sharciga oo ahayd jeedaladii in lagu dhuftana dil baa ka dhalan kara maxaa la samaynaya marka tanaa la maraya marka saas man laabaha isku urursane waxoogaa boqolka gaadhay baa hal martaa loogu dhufanaya xaddiina intaasaa lagaga kaaftoomaya ayb waxay leeyihiin waxay la mid tahay nabiyullaahi yuunus alayhi waala nabiylahi ayuub baan leeyahay nabiylahi ayuub alayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu intuu aada u xanuunsaday uu dhaartay ee uu ku dhaartay hadduu caafimaado walba inuu haweentiisa garaaci doono ilaahayna caafiyey allah wuxuu u sameeyey si gabadhiina ama haweentiina waxoogaa garaacis ay kaga badbaado waxoogaa garaacis badan isagana dhaartiisii uu uu u fusho marka waa ka qur-aanku yidhi wakhud biyadika diktan fadrib bihi walaa taxnaf ah. xoogaa qaado oo ku dhufo dembigaagina sidaa kaga baxbaay marka xiyalka sharciga ee bannaan markii ay duruufi timaado bay culimada qaarkood ku daraan xadiidkani marka wuxuu faa inaan la ogolayn xuduudda shareecada ee dilka loogu talagalay mooye ta aan loogu talagelin dilka oo inay xanuujin iyo loogu talagalay oo keliyata inay keento inaynan la gaadhsiinin xad ay wax dili karto haddii loo baqana in la dibdhigo ayib ama usluub kaliya qaab kaloo xaddiina loo ofin karo ruuxiina naftiisa loo badbaadin karo in la keeno way macnaha ama in la dibdhigi karayo lilmaslaxa waan soo marnay oo xalay baan soo sheegnay waa kii cali bn abi aalib radia allahu tacala canhu ardaa gabadhii addoonta ahayd ee nebigu xadda ka oo ayadoo umul ah waa kii u tegey waan soo sheegnay xadiidka kadibna wuxuu ka baqay iyadoo umula ah hadduu garaaco inayba u dhimato uu isaga soo noqday nebiguna waad wanaajisay buuri ayib waxaa ka mid a ah maalan xadiid abu daawuud iyo keyrkii ay soo saareen oo saxiixa nebigu wuxuu raabay sal alay waslam an tuqtaca alaydi fi lghaswi duulaanka dhexdiisa in gacmaha lagu gooyo markii duulaan lagu jiro oo muslimiintu dhul gaala ka dagaalamayaan in ciddii waxada gacanta laga jaro meesha iyadaa nebigu waa reebay sal alay sladiis waa xadii saxiix saxaabada qaarkood abudarda iyo xudayfa iyo cumar iyo wuxuu kasoo gurinaya ibnulqayim oo uu leeyahay cilladu waxa weeye loo diiday waxaa laga baqayaa haddii meesha iyadaa ruuxii muslimkaa lagu jeedno ama muxuu ahay gacanta lagaga gooyo waxaa laga baqahayaa inuu gaalada u galo warba haddii laga baqayo inuu gaalo u galo ruux muslim oo gaalo u galay iyo xad baa qata ruux muslim oo gaalo u galay baa ka daran sooma marka yaan loogu kaalmayninoo gaalo yuusan u gelinin meesha ayaan xadda lagaga oofinin dhulkaa marka muslimiintu ka dagaalamayaan gaalada ka agdhow dagaalka lagaga jiro inaan xuduudda lagu oofinaynin ayaa waxaa qaba culimo badan waxaa ku tegay alimaam axmed isxaaq ibnu raahwiya awsaaci bal ninka la yhahda abu maxamed ilmaqdasi wuxuu leeya waa ijmacu saxaaba saxaabada ijmaacoodi wey ibnuqayim baa marka aada uga hadlaya masaladaasi sii tabriirinaya saas macana culimaduna waxay ku cilaynayaan saa sheegnay mucdamkooda ciladae xadiiska u sheegayna sababtu waxa weeye yaan dhib weyn ka dhalanayno yuusan gaalada u gelin meeshaasu marka wuxuu leeyahay ibnuqayim caleyh raxmatullah haddii xuduudda oofinteeda dhib ka weyn ka dhalanayo waa la dibdhigaya ilataa lafteeda wuxuu u keenay qisadii ninkii la dhihi jiray eh, muxuu ahaayey abu mixjan waa intii qaadisiya dagaalkii qaadisiya ee furus iyo saxaabadu ku kulmeen muslimiintu ku kulmeen sanadkii lixi tobnaad in abaanu maleynaya yani xilligii cumar bin khataab radiallahu canhu sacd ibn abi waqaas baa muslimiinta markaa dagaalka hogaaminahaya in la yidhahdo abu mixjan baa loo keenay marka dagaalkiina waa dhow yahay abu mixjan marka khamru cabay isagoo khamro cabay baa loo keenay sacad marka meel buu ku xidhay halkaa korxi ha lagu xidhan buu abu mixjan oo lugaha ka xidhan oo dabran buu marka dagaalkii bilowday abuu mixja nin geesiyo oo aada u dagaalamuu ahaan jiray xoga uu ishayn waaye marka gabay buu tiriye tix gabay oo uu leeyahay fardihii meeshana meeshanay isdaba marahayaan oo seefuhu isdaba marayaan aniguna meeshanaan dabranahay miyaa buu leeyahay haweeney marka sacdu nabi waaqaas uu qabay ayuu marka la hadlay wuxuu ku yidhi laa xariga iga fur dabarka iga fur ballanna waxaan kuugu qaadayaa haddii aan dee tago oo dagaalka laygu dilana dee waabad iga raaxaysanaysaanba xadhigayga waxba idiin tari maayo haddii dagaalkaasi aan ka soo nabad noqdana inaan meesha isku soo xidho xadhiggaa anigu aan isku soo xidho soo noqdaan ballankaa qaadaya ee xadhigga iga fur dagaalka aan gale gabadhii xadhiggii bay ka furtay marka sacd ibn abi waqaas waa dhaawac nabar baa ku yaallo dagaalka muusan gelin bay leeyahay faraskiisiioo banqaal la dhihi jiray oo meesha taagan ayuu abi mixjan markii laga furay qaydkii intuu korka kaga booday buu faraskii eryaday dagaalku ugu galay marka markaasuu wuxuu u dagaalamay si aan caadi ahayn dhinacuu gaalada ka galaba waa jabiyaa xaggu ka mara waa jabiyaa xaggu ka mara waa jabiya xaggu ilaa saxaabadu ays yidhahdeen ba war ninkani waaba nin caadiya mehe waa malag maanta malag baaba laydiin soo dirayba ilaa ay iska yidhaahdaan markaasaa sacad wuxuu yihi war ninkaasi waa kuma waxaa la yidhi waa mumixjan mumixjan oo dagaalamayo waa marka uu leeyahay weye asabru sabru lbalqa waadufru dufru abi mixjan sabirku waa sabirkii balqa maanta yani faraska adkaystay waa faraska balqa waa faraskuu ku dagaalamayay saacad uu lahaa wa lib iyo guushuna maanta abuumuxjan bay la jirtaa guud saas macana abuumuxjan dagaalkii dhammaayo dagaalkii markuu gabagaboobay uu soo noqday meeshii intuu yimid buu lagu iska xiday ilan ballan buu galay soo ballanta islaamku waa muhimsiiyada lugihii buu iska xiday meeshii uu isdabray sacd bin abi waqaas baa loo sheego markaasu wuxuu yihi laa wallah laa adribu lyawma rajulan ubliya lilmuslimiina maa ablaahu fakhalla sabiiluh nin maanta wacbarahaa geystay oo muslimiinta saa u anfacay walla inaana maanta xadaynin buuli markaasuu faraha ka qaaday kacta buui waa xarigiina waa laga furay xaddiina waa laga baajiyey markaasuu wuxuu yidhi markii aada idaahirin jirtay oo intaad khamrada cabdo adi xadi jirtay oo xad aada igaga daahirin jirtay aleelaha inaan cabo waa waa ila qumanayd laakiin hadda ood iga badbaysayba xaddii aleelaha maanta kadib baadaanu noqdo wayaanba maanta kadibba halkaasayba khamra iga tahay meeshuu kaga tegay asarkaasi waa asar culimmada qaarkood ay sugahayaan waxaana soo saaray ninka la yidhaahdo saciid ibn mansuur iyo cabdirazaaq iyo keyrkood baa soo saaray marka alimaam ibnqayim caleyhi raxmatullah asarkaas iyo xadiiskii horeba soo sheegnay iyo aasaarba noocaasu isu keenaya markaasu wuxuu leeyahay xuduudda shareecadu hadday ka dhalanayso mafsado iyo dhib ka weyn maslaxadii la rabay inay ka dhalato waa la dibdhigayaa buu leeyahay waa la dibdhigayaa sidaasaana maqaasida shareecada laga qaadanaya buu leey aad buu masaladaa uga hadlayaa waana sidaas wey maana ficlan iyada keliya axkaamta shareecado dhan baa saas axkaamta shareecadoo dhan waxay ku miisaaman tahay maxaa maslaxo ka dhalanaya maxaa mafsuudo ka dhalanaya tii waajibka ahayd tii xaaraanta ahayd tii muxuu ahay faradka ahayd maxaa masaalixa maxaa mafaasiday iyadoo dhanba sanadku haysa saas man wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya nabigu sal lay slam qaala wuxuu yihi man wajadtumuuhu ciddii aada heshaan yacmalu isagoo samaynaya camala qawmi luutin luut qowmkiisii camalkoodiiiyo dhaqankoodii ruuxaad aragtaan isagoo samaynaya faqtuluu dila alfaacila ka falaya waalmafcuula bihi iyo ka lagu falayaba ka samaynayo iyo ka lagu samaynayaba israaciya oo laaya waxbaa ka reebina waman wajadtumuuhu ruuxaad heshaan waqaca isagoo dhacay calaa bahiimatin neef xoola ruuxaad heshaan isagoo neef xoolaha u galmooday oo ku dhacayna faqtuluuhu isagana dila waqtuluu waxaa kaloo dishaan albahiimata neef kala dila neefka xoolahaana ah, raaciya israaciya ha reebin rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walarbacatu afartii warajaahunu xadiidka raggiisuna muwasaquuna waa rag la tawfiiqiyey oo macnaha waxa weeye eh, nooc dacfigu yar tilmaamaya muwassaquun ila laakiinse ana fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan ikhtilaafan iskhilaaf baa ku sugan xadiidkan khilaaf badan baa ku jira laakiin rijaashiisu muwasaquun saasuu lehay ayb abu daawuud iyo tirmidi ziyaaday ku dareen xadiidka ziyaadadaasi waxay tahay cabdullahi bn cabaas waxaa lagu yidhi xadiiskan markuu wariyey maa sha'nu lbahiimati baa lagu yidhi garanay bini aadan hadduu isfarax ama rag hadday is-isticmaalaan la geray ha la laaye laakiin kii xayawaanka u tegayna la geray ha la dilo xayawaanka maxaa lagu maagay baa layidhi maa shanu lbahiima neefka xoolaha maxaa loo dilaya markaasu ibn cabaas wuxuu yihi maa samictu min rasuuli lahi sal lay aslam fi dalika shay-an arrintaa wax horta ku saabsan nebiga kama maqlin buuri sababta neefka xoolaha loo dilayo nebiga waxba kama maql cilmi kama hayo ayb walaakin araa rasuul lahi sal lay wasalam kariha an yu'kala min laxmiha aw yuntafaca biha waqad cumila biha dalika alcamal bih laakiin waxay ila tahay buu idhi inuu nebigu u karaahaystay hilibkeeda in la cuno ama lagu intifaaco ayadoo waxaa lagu sameeyey iyadoo waxaa lagu sameeyey in hilibkeeda la cuno ama la intifaacsado taa unbuu nebigu karaahaystay bay ila tahay buui aniga saa un baan u fahmay buui laakiin wax cad oo nasa nebiga kama hayo buui sal lay slam oo ku saabsan cillada iyada ayb xadiikaasi waa xadiis sixadiisa laisku khilaafsan yahay ama qeybta hore ku saabsan dadka liwaadka sameeya muxuu ahaayey ragga isu tegayo waay ama qeybta dambe ku saabsan kuwa xoolaha iyo xayawaanaadka kaleeto u tagayo wax ka raadsada labaduba waxa way saxaabadu waa laisku khilaafsan alimaam xaakim wuxuu leeyahay xadiidku waa saxiixu lisnaad sanadkiisu waa saxiix waxaa ku waafaqay dahabi ibn cabdilhaadi wuxuu leeyahay fi lmuxarar isnaadun saxiix tadqiixana wuxuu ku leeyahay xadiidku uu asaxay can ibni cabaasin min turuqin haabita buu leeyahy turuq sugan buu ibn cabaas kaga sugan yahay falaa maxiida canha buu wuxuu ka soo wariyey nin ka mid a ardadii imaam axmed inuu imaam axmed xadiid markii la weydiiyo la yidhi eh, ruuxii eh, muxuu ahaay arrintaas sameeyey maxaa lagu sameeye uu ka istaagay imaam axmed markaasuu wuxuu leeyahy ibn cabdilhaadi xadiidku waa sugay meel laga maramara buu waxaa kaloo xadiidka sugay ibnu allac fii axkaamihi shawkani fi nayl bimajmuuci turuqihi sheekh albani fi lirwa shawaahid badanna waa u sheegay shawaahid aan sanadkoodu maqaal ka madnaynna wuu u sheegay culimadaasi waa culimada xadiidka sugtay laakiin mutaqadimiintii hore culimadii hore ee salafka intooda badan xadiiska way daciifin jireen xadiidkan labadiisa qiboodba waxaa ka mid a ah ragga daciifiyey oo inkiray alimaam albukhaari nasaa-i baa ka mid a ah, ibnu maciin baa ka mid a ah, tirmidi baa rajaxay inuu wuxuu ka rajaxay asar kale oo ibnu cabaas mawquuf ku ah oo uu leeyahay man ataa bahiimatan falaa xadda calayh ruuxii neef xoolaa u taga xad ma leh asarkaasuu ka rajaxay oo kale wuxuu yidhi waa laga xoog badanya abu daawuud baa sidoo kaleeto kaa mawquufka ku daciifiyey ibn xajar baa fi fatxi ilbaari loo dhowr meelood kaga daciifiyey abu xaatim baa isaguna inkiray oo aada u fogeeyey qeybta ku saabsan bahiimada xadiidka marka waxaan dhihi karnaa mutaqadimiinta agtooda daciif buu ka ahaa badankood laakiin mutaakhiriintii baa waxay u bateen xadiidku inuu sugan yahay saas maana waxaa la dhihi karaa marka xukunkiisu waa mukhtalafun fiihi ayib labada masale uu ka hadlayo oo ah midda koowaad oo ah liwaadka liwaadka waa raggoo isu taga way uu xaaraam yahay oo uu dembiyada waaweyn ka mid yahay waa maxalul ijmac waa la isku waafaqsanya laanna qur-aankuna waa tilmaamay oo de qown baaba loo baabi'iyey soo ma ummad baaba loo halaagayba oo dunuubtii loo halaagay mid ka mida u ah soo ma axaadiista nabiga sal lay waslam liwoodku inuu xaaraam yahay ka hadlaysana xaddu tawaatur inay gaaraysa culimada qaarkood ku sheegayaan marka xaaraamnimadiisa isaga shaki kuma jiro waxay isku khilaafayaan ruuxii sameeya iyo ka lagu sameeyo xukumkee la marinaya taasay ku kala tegayaan ama inuu xaaraam yahay islama ay diidanaan in badanoo culimada ka mida ah waxay qabaan ha la dilo ka sameeyey iyo ka lagu sameeyeba ha la israaciyo oo ha la dilo saasay u badan yihiin in la dilayo waa say u badan yihiin ayib qaabka loo dilayo isku khilaafayaan haddana qaar waxay leeyihin dhagaxa lagu dilo qaar waxay leeyihin si caadiya ah ha loo dilo cabdillahi bin cabbaas oo kale wuxuu leeyahay si caadiya ah yaan loo diline qawmu luut baa u horreeyey wax waxaan sameeya ayagana ilaahay wuxuu u ciqaabay inta meeshay deganaayeen kor loo qaaday oo la dabarogay ayaa haddana intay dhexda kusoo jireen dhagax lagu garaacay sooma sidaasoo kale ha loo ciqaabo inta meel sare la saaro meel dabaq ama buur korkeenta lala tuulo oo halkaa laga soo tuuro intuu dhexda kusoo jirana dhagaxa lala dhaco ab qabd ha laga saaro dadkii qoladii loo ciqaabo kora ha loo ciqaabo sidaana bacdu ahlilcilmi baa qaba in dhagax lagu dilo qaar waxay atli caadiya laba gooraba badanka culimmadu waxay qabaan in la dilayo labadoodaba la israacinayo lawada wada dilayo ayib ayadoon la kala qaadin hadda gohor guur ma u horreeyey mise uma horreynin guur ma u horreeyey mise uma horreynin waa zinada sooma laakiin liwaadku isagu ama guur ha uu horeeyo ama yuusan u horreynin labadaba waa la isla dilaya saasay culimmadu baday lama kala qaadayo macana ayib bacdu ahlilcilmi baa waxay leeyihiin xukunkiisu waa xukunku zinadoo kaleo waxay leeyihiin hadduu guuru horreeyeyna dhagaxa lagu dilo hadduusan guuru horreyninna boqol jeedan ha lagu dhufto oo xukunkii zinaday siinayaa axaadiista caamkii zinada ayayna u daliishadeen waana laga xoog badan yahay oo axaadiista caamka waxaa khasistay axaadiistan xukunkiisa si gooniya u sheegaysa marka qolii halkaasay marayaan ra'yi kaloo dhahayaa jira abu xaniifa qabo ha tacsiire yaan la xadi tasiirta waxoogaa waa edbin adiga ra'yigaasna waa daciif maslada hore waa taas wey maana labadoodaba in laysla dilaa raajix oo xoog badan laakiin waxay ku dhisan tahay calaa sixati hada alxadiid xadiidkan sixadiisay ku dhisan tahay maana waxaa ama masalada labaad oo xoolaha u tegitaankooda iyadana iyo noolaha kale iyaduna inay xaaraam tahay waa maxalu ijmaac waa la isla ogolyahy lanna ilaahay tabaaraka wa bini aadamku isu abuuray laakiin xayawaanaadka inaad wax ka raadsato oo ruuxu wax ka doonto shaawo ku gutaayo waa mujmac ijmaacan bay xaaraamta ijmacan bay xaaraamta maxaa loogu talinayaaba iyadana isku khilaafay alimaam shaafici fii axadi qowleyhi wuxuu leeyahay iyo abu yuusufba waa zino oo kaley leeyahay ruuxii u tegey xoolaha u tegey ruux zinaystay oo kaleu la xugmaya oo maxaa la ohanaysa marka hadduu guuruu horreeyeyna dhagaxa lagu dilo waa hadduusan guuruu horreyninna boqol jeedan ha lagu dhufta soma halkaasaa ah, shaafici fii axadi qowlihi abu yuusuf ay maraya abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici fii axadi qowleyhi waxay qabaan ma ahee ruuxii bahiimo u tego xoolo u tegay yaan la diline ee waxaa la samaynayaa lamana jeed lahaye waa uun la edbin waa la edbinoo waxoogaa tacsiira waa la tacsiiri bay waa la tacsiiri ee la dili maayo bay qabaan macnaha ayib bacdu ahlilcilmina waa kaan sheegnayoo ha la dili qabaan waxay ku xidhan tahay xadiidka inuu asaxo man wajadtumuuhu waqaca calaa bahiimatin faqtuluuhu xadiidkaasi sixadiisa waxaa ku xidhan dilkiisa iyo dilla-aantiisa hadduu asaxay xadiidku oo sida muta'ahiriintu ay u badan yihiin ah hadduu asaxo isaga iyo neefkaba waa la wada dilaya isagii neefka waa la wada dilayaa neefka haddii la dilo hilibkiisu waa xaaraan bay leeyihi waana imaam shaafici fii axadi qowleyhi neefka haddii la dilo hilibkiisu waa xaaraan bay leeyihi xaggey ka qaadanayaan waxay ka qaadanayaan waxay leeyihin shareecadu sideedaba shay noola ah dilkiisa hadday amarto hilibkana waa xarimtaa saas maala oo matala waxaa ka mid ah alfawaasiq alkhams shanta fawaasiqda shareecadu tiri ha la dilo hilibkooduna waa xaaraan shayga hala dila dilaya hilibkiisu waa xaaraan bay leeyihi marka lama cuni kare waa xaaraan bay leeyihi abuu xaniife iyo abuu yuusuf iyo shaafici aqwaashiisa mid ka midana waxay leeyihiin waryaan la cuni waa uun karaahiye xaaraan maaha oo ruuxii cuno hilibka intuu qasho ka dhargaayay xaaraam kumuusan dhaqan bay leeyihi shaaficina fii axadi qowli wuxuu leey waa xaaraam sidaasu macna ayib kullu ma fi lamri arrintu waxay ku xidhan tahay xadiidka sixadiisa iyo dacfigiisay ku xidhantahay haddii la yidhahda xadiisku siday mutaqadimiinta u badnaayeen waa daciifna mas'aladani markaa waxay noqonaysaa uun tacziir oo xad gaari mayso haddii xadiisku siday mutaakhiriintu u badan yihiin uu saxiix noqdana xukunkiisaa la marayaayo neefkana waa la dili isagana waa la dili waa laisraacinaya maana ayb وعn بn cmr radي alahu tacala canهuma ana nabiya nebigu sal ه alay waslam daraba nebigu waa garaacay waaraba waana masaafuriyey wa ana abaa bakrin abuubakarna daraba waa garaacay wagaraba waana masaafuriyey wa ana cumara cumarna daraba waa garaacay wagaraba waana masaafuriyey rawa waxaa weriye atirmidiyu wa rijaaluhu xadiidka rijaashiisun afarka rijaashiisuna iqaatun sanadkiisu waa xoog baday ila anahu amar yashaaniya ikhtulifa waxaa laysku khilaafay fii waqfihi iyo wa rafcihi inuu mawquuf yahay iyo inuu marfuuc yahay mawquufku bimacnaa inuu yahay wey mid ku eg abubakar iyo cumar keliya iyo inuu marfuuc yahayo ana anabiya daraba wagaraba adigu qaybta laisku khilaafsan yahay ma aha cumar inuu abubakar inuu jeedlay haddana masaafuriyey cumar inuu jeedlay oo masaafuriyey intaasi waa mawquufo layslama diidana xadiiska waxaa saxiixiyey isagoo marfuuca xaakim dahabi baa ku waafaqay ibnu qataan iyo sheekh albani rafcigana wuxuu leeyahay qaybtan dhahaysa nebiguna darbiga waa sameeyey waana taqriibiyey waa ziyaado buu leeyahay jamaaco badan oo ruwaadda ka mida ka sugan marka waa ziyaado sugan buu leeyahay mushkilana male filirwaal haliil buu saa ku leeyahay ayb wuxuuna ku xoojinayaa ee waxaanu soo marnay mucbaadat ibnu saamit soo ma xadiidkiisii inuu nebigu sal lay wasalam jideeyey ruuxa aan guur u horreynin marka la jeedlo in hee lama saafuriye sooma marka nebiga way ka sugan tahay buu leey maadaama nebiga ay ka sugan tahay ziyaado jamaaca ay warisana ay tahay rafcigu waa ziyaado maqbuula buu leey saasuu maraya waqfigana waxaa rajaxaya daaraqutni sidaana waxaa laga fahmaya sidoo kale inuu iilanaya alimaamu tirmidi fi sunanihi wa cilalihi kadalik adiga almuhim waxa weeye intuba way sugan tahay warka murtihiisu waxa weeye nebigu inuu jeellay oo haddana saafureeyey way sugan tahay abuubakar inuu jeedlay haddana saafuriyeyna waa sugan tahay cumar inuu jeedlay haddana saafuriyeyna waa sugan tahay ujeeddada laga leeya maxay ujeeddada laga leeya waxa weeye musaafurinta ruuxii zino ku dhacay ee horeyna guur ugu horreynin oo guur u hormarin in la jeedlayo boqol jeeda la marinayo hadal kama joogo laakiin maxaa laisku khilaafsan yahay masaafurin ma loogu darayaa mise loogu dari maayo wataqriibu caamin waa nagii soo banay xadidkii macaadkumusam sooma albikru bilbikri jaldu miatin wa taqriibu caam ah, sanadna waa la masaafurin marka waa sunno sugan oo nabiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh khulafadiisuna way ku camalfaleen abubakar baa ku camalfalay cumar baa ku camalfalay saas weya wacan ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu ihi lacana wuu lacnaday rasuululahi sal ly slam rasuulku wuxuu lacnaday almukhanifiina kuwa dhadig iska yeelka ah oo min arijaali ragga ah. ah ragga dhadig iska ah, manaa dumar dumarka iska dhiga wlmutarajilaati kuwa ragga iska dhiga oo min annisaai dumarka ka mida wa qaala nabigu wuxu uri sal ly slam akhrijuuhum bixiya min buyuutikum guryihiina ka saara kuwaas waa waxa wariye albuhaariy buhaari baa wariye ayb muanafka waxaa la yidhahda almuanaf waa ragga dabeecadda dumarkoo kale leh dumar iska yeelyeelka ah dabeecadii dumarku isu yeelhaya yani labiskoodii kaluu qaadan sidoodiio kaluu u socon muxuu ahaayey sidoodiio kaluu u hadli dumar iska yeeli way dhaqankii dumarku iska raadinaya muanas baa la yidhahda kadibna siduu u socdo u socdo dabeecadda dumarku yeeshaa dumarku dhex galaa marka adumardumarbuuiskanoqdaaisagdhailman jaawara jaanasaa la yidhahda ninkii shay deriskiisa badiyo aad ula darsa isagoo kale buu noqona qiimasama qoladaas qoladaas mutarajilaad kale waxaa la yidhahdaa waa dumarka iyaguna raadiya dabeecadda ragga oo rag iska yeelyeelka ah labiska ragga iyo dhaqankii ragga iyo muxuu ahaaye afcaashii ragga iyo waxaasay iyaguna iska raadiya labadaa qoloba nabigu wuxu uhi sal alay wasalam guryihiina ka saaray erya akhrijuuhu min buyuutikum saas man ayib labadu waa lacnadayn dadka lacnadan bay ka mid yihiin leanna labada jinsi mid walba ilaahay baa abuuray waa rag iyo dumarka allihii abuurayna jidhkiisana qaabbuu ugu talagalay hadalkiisana qaab buu ugu talagalay dhaqankiisana qaabbuu u abuuray waxaa la rabaa marka jinsigiisii qaabkii alla ugu talagalay inuusan ka bixin oo iska doondoon iyo iyo iskalifid inuusan isku kalifin leanna waxaa ka muuqata inuusan raalli ku ahayn ilaahay qaydtuu siiyey marka iyadoo dumar ay nin inay nin noqoto raadinayso bimacnaa waxay ka xun tahay qaybtii rabbi ilaahu maxaad haween iga dhigtay wa isagoo nin a ah markuu dhaqankii dumarka raadinahayo inuu haween noqdo doonahayana wuxuu ka xun yahay inuu ilaahay nin ka dhigay marka ilaahay qaybtiisii iyo qismadiisii bayna dad kale raalli ku ahayn marka taas way midda la diidan yahay waana dhaqan xumo tacsiirtooduna waxa way akhrijuuhum min buyuutikum guryihiinna ka saaro oo dadka dhaqan xumada noocaasoo kale leh yeena joogi waay hadda waagii hore day iska bidaayay bay ahaan jirtay laakiin hadda xaaladdu waxay u tadawurtayba oy gaadhayba caalamkan dabagadoonka ah waxayba gaadhayba inta xubinkii lagaa saaro ragga in xibilkii dumarka lagu jeexo ama ma ahe xubirk xubilkii dumarka inta lagaa awdo in xubin rag laguu sameeyo oo markaasi hurmuunaadkii ragga inta lagu badiyo jidhka naase ka soo dhacaan oo codku isbedelo oo ninkii uu dumar oo kale noqdo haweentiina murqo yeelato oo gar ka soo baxo oo raganimo isu bedesho oo waabatanba ordaysaba caalamku meeshuu maraya caadi maha waa an kanada tegay bilmunaasaba ayaa waxaa timi su-aal cajiib yar saciid la yidhaahdo eh, soomaalida meeshaas sheekh u ahaa baa su-aal weydiiyey qariib ah wuxuu yidhi nin baa soo islaamay inuu soo islaamu rabaa ninku waxa weeye buu yihi saddex ilmood buu horay u dhalay muxuu ku dhalay ninnimo isagoo nin abuu dhalay kadibna saddex ilmood markuu aabbo u yahay kadib ayuu obreshon lagu sameeyey qalitaan baa lagu sameeyey haween baa loo bedelay laag buu noqday muddu sidaa ku jiray buuri ninkii iyo naag waxaan dhahna garan mayne isagoo socda isagoo socda wuxuu u yimid sheekha u yimid markaasuu yii sheekh inaan islaamaan rabaa oon diinta islaamka soo galo laakiin intaana islaamka soo gelin waxaan rabaa xaggee ku tirsanahay horta inaad ka jawaabto ma dumarkaad igu dari doontaan mise raggaad igu dari doontaan sheekh su-aashii waa ku wareeray oduu xageed ku dari ma xaaladiisii horaad keenin mise xaaladdu hadda ku jiro su-aashii buu iweydiiyey aniguna waxaan waxba ka garan maayo waxba maqlay maa waxan caalamul carabi buu geeyey culimada sacuudiga iyo meelahaas culimo badan soo weydiiyey nin walba markii la weydiiyey ragga intooda badan waa ina lilahi wa ina ilaihi waaba ka cawdguleysteen su-aashaba inay maqlaan bay ka cawdguleysteen akhiiran mutabarkii hadda ugu dambeeyey bisha afraadda waxaan isku aragnay norway sheekh waxaa ku yidhi sheekh saciid masaladii xaggeed ku gulaaladay baan ku yidhi wuxuu yidhi culimmadu badankood waxay u bateen ninkaa waa in dib qalliin loogu sameeyo ragalnimadiisii dib loogu soo celiyo xal kale lama hayo asigii wuxuu leeyahay war wax damoon isku qala ma haysto xoola ii uruuriya aan isku qala bal imtixaanka intaa laga caadalku meeshu marhayo meel caadi maaha waa jinsi saddexaad waa jinsi qariib ah weeyaan marka mukhanisiintu waagii hore dabeecad ahaan ubay qaadan jireen jinsiga dabeecaddiisa unbuu qaadan jiray laakiin hadda waaba iskuwaa tadawurayoo meeshaasuba maraya hadda inuu xubinkii jinsiga qaato oo muxuu ahaayey jidhkiisi isbedelo oo la qalo oo halkaa la mariyo maraya man saas waa xumaanta reer galbeedku ay adduunka kusoo biiriyeen wa ayadaas iyo masaladii ka horreysay ka soo hadlaynayo liwaadka ah liwaadkaas oo ragga isqaba iyo naagaha isqaba walciyaadu billah yani dastuurkooda iyo nidaamkoodu waa jinsi jira oo xataa meelaha qaarkood kaniisadaha isu guuriya welihii diinta la filaya wadaadadu joogeen baaba meherinhayaba oo raggiina isu meherinay dumarkiina isu meherinay imtiaanka yan xuquuq bay leeyihiinoo haddaad ka hadasho waaba lagu xidi hadda haddaad tidhahdo war waxaanima banaana dad meel kaga dhacday hawlahooda maalmaha qaarkood way mudaaharaadaanoo bannaanada usoo baxaanoo waktibay leeyihiin magaalooyinka ay usoo baxaanoo la yaqaanaba war male ah. kenya dastuurkeeda muxaawalaad fara badan baa socday hadda oo in lagu daro inay dadka xor yihiin inay isguursadaan qoys ahaanna loo ictiraafo ragga isqaba iyo dumarka isqaba xuquuqdii qoys lahaan jiray in la siiyo waxyaalihii dooda adagka dhexday bay ka mid tahay welina aan laga hadhin caalamkani marka wuxuu marayaa meelaan caadi ahayn caalam dabagadoon ah weya warkiisu marka waa badanya aan ka soo hadne mukhanisiinta iyo mutarajilaadka kuwa iyagaa wa kuwa ragga iska raadinaya naagaha iyo kuwa nimanka iska raadinahayo eh, kuwa eh, dumarnimada iska raadinaysa raadinaya ragga macnaha an abi hurarata radi allahu canhu qala wuxu uhi qaala rasul lah sal lay sl rsulku wuxuu yihi idfacuu reeba alxuduuda xuduuda reeba alxuduuda xuduuda reeba maa wajadtum intaad helaysaan laha iyada madfacan qaab reebid madfacan waxaan dhihi lahaa reebid ama meelaad ku reebtaan inta aad reebid u heli kartaan iyo celin ka celiya muslimiinta xuduudda raja waxaa soo saaray ibnu maaja baa soo saaray biisnaadin buu kusoo saaray daciifin oo tabar daran kadalika abu yacla baa soo saaray ayb sanadkiisa waxaa ku jira ibrahim kharajahu abu maaja wa abu yacla way maana daciif sanadkiisu daciifa leanna sanadkiisa waxaa ku jira ibrahim ibnu fadlin ibrahim ibnu lfadli almakhzuni oo daciifa ku jira daciif cinda almuxadisiin ninkaasa sanadkiisa ku jira marka ma sugnaa rajahu xadiika waxa weriye atirmidiyu tirmidi baa wariyey wlxaakimu iyo xaakim kadalika bayhaqina waa soo saaray min xadiidi caaishaa radi allahu canha bilafdii lafdiganay ku wariyeen ibra'uu reeba alxuduuda xuduuda reeba cala lmuslimiina muslimiinta ka reebo ka difaaca ma statactum intaad kari kartaan wa huwa isaguna daciifun weye aydan lagu noqoye kana waa aciif kana waa daciif dacfigiis waxa weeye isagana waxaa ku jira layidhahdo yaziid ibnu ziyaad alqurashi yaziid ibnu ziyaad alqurashi oo daciifa ku jira saas daraaddeed buu alimaamu dahabi wuxuu ka daba tegey xaakim oo xadiidka yidhi waa saxiixu lislaam waxba kama jira wy bayhaqi cabdilxaq sheekh albani iyo keyrkoodba waxay leeyihin xadiisku waa daciif waxaa lu sanadkiisu waa daciif sanadkiisu marka sanadkani masuula waa daciif sidaa xaafidkuba u sheegay ayb tatimuu leeyahayo dhammaystirkiisu waxa weeye fain kaana lahu makraj fakhalluu sabiilahu muslimiinta xuduudda ka celiya intaad kari kartaan haddii uu leeyahay ruuxu jid uu ku baxo iyo qaab uu uga bixi karo faraha ka qaada si un haddaad u heli kartaan faina alimaama an yukhطia fi lcafwi khayru min an yukhطia fi lcuquuba maxaa yeelay imaamka xuduudda oofinaya oogaya inuu ku gafo cafiga ruuxuu cafiyey oo cuquubo mudnaa inuu ku gafo ayaa dhaamo ka khayr badan ruux aan cuquubo mudnayn inuu ciqaabo adiga waxa wey ruux cuquubo mudnaa inuu fakado oo ijtihaad lagu fasaxo laakiin ijtihaadkaasi uu khata yahay taasaa waxay dhaantaa ijtihaad khalad ah ruuxa lagu ciqaabo mar walba marka cafiga ayaa dhaamo cuquubada saasaa dhamaystirka xadiidka ah sanadkiisuna waa daciif warawa wariye albayhaqiyu bayhaqi wuxuu wariyey can caliyin radi allahu tacala canhu min qawlihi qowlka cali xaal uu ka mid yahay xaal uu yahay wey maana min qowli caliyin cali hadalkiisa xaal uu yahay bilafdi buu ku wariyey idra'u lxuduuda xuduuda reeba bishubahaati shubahaadka ku reeba shubhada waa wax yani ixtimaalaad wax wax suroobi kara ah. wax suuroobi kara arintaasaa suuroobi karta shubhada laga wada macna shubha wuxuu suuroobi karaya qariino ah calaama wax suuroobi karaya haddaad u heshaan ood kaga reebtaan ku reeba ayib dhamaystirkiisu waxa weeye walaa yanbaqii lilimaami an yucadila alxuduud imaamkana kuma haboono inuu xuduudda uu meesha ka saaro xuduuddu waa inay jirto laakiin xuduudda oofinteeda inta loo heli karayo sabab macquula ama shubho macquuloo lagu reebi karo in lagu reebo kana waxa weeye aarkan cali bin abi aalib isagana sanadkiisu waa daciifun jiddan leanna waxaa ku jira la yidhaahdo mukhtaar ibnu naafic oo matruuk ah isagaana casarka lagu cileeya bayhaqi iyo keyrkii waa ku cilaynaya marka hal mid oo sugan kuma jiro saddex ka hore waa daciif kan ka isaga waa daciif kan dambe cali qowlkiisa mawquufkaana waaba daciifun jiddan marka xadiis ahaan oo marfuuca waa daciif laakiin aaaar ahaan buu saxaabada uga suganya maalan alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay fi talkhiis alxabiir wuxuu ku leeyahay abu maxamed ibni xasmi baa fii kitaabi aliisaal wuxuu kaga wariyey cumar ibnu khadaab asaga oo cumar uu ku egiyo hadalkiisii ah inuu cumar yidhi idra'u lxuduuda bishubahaat xuduudda shubahaadka ku reebo intaad kari kartaan muslimiinta xuduudda ka celiya wuxuu leeyahay asarkaasi can cumara biisnaadin saxiix buu leeyahy sanadkiisu waa saxiix buu leeyahy ma arkin sanadkaas laakiin xaafidka xukunkiisa uma laakiin sheekh albani caleyh raxmat fi lirwa isaguna wuxuu ku keenay afar cabdillaahi bn mascuud oo uu leeyahay ibn abi shayba iyo bayhaqi baa soo saaray waana saxiix buu leeyahy manaa waxaanu leeyahay waa xasanu isnaad buu leeyahy oo wuxuu ka kacsaxay ibn mascuud oo wuxuu leeyahy isaguna idra'u ljalda waalqatla cani lmuslimiina ma statactum sheedalka iyo dilka waa muslimiinta ka reeba intaad kari kartaan ibn abi shayba iyo bayhaqi baa soo saaray bayhaqina wuxu uhi waa mawsuul sheekh albaanina wuxuu yihi waa xasanu lisnaad saxaabo kalena waa laga wariyaa idra'u lxuduuda bishubahaat aw idra'u lxadda can lmuslimiina ma statactum asarka macnaha ale saxaabo kalena waa laga wariya marka warka murtidiisu waxa weeye saxaabada qaarkood waa ka sugan yahay hadalka laakiin xadii marfuuca uma sugnaa xadii marfuuca uma sugna ayib laakiin waxaa xoojinaya macnaha uu afarku kutusayo oo ah haddii shubha la heli karo macquul ah xaddana ruuxan muslimka lagaga baajin karo in shubhadaasi la qaadanayo xadda iyo jeedalka iyo dilkana ruuxa lagaga baajin karayo haddii la heli karo in la raadinayo waxaa laga qaadanayaa nebiga ficilkiisii sal alay waslam so saas ma soo xalaminnaan soo marin ficilkiisii oo intaa raadinayo shubha u raadinayo maacis xadiidkiisi sooma maacis waa kan soo marnay nebigu ka jeesaday mar diray haddana soo noqday haddana diray haddana soo noqday haddana diray ka jeedsaday markii dambena ku yidhi abika junuur warma ma waalan tahay hadduu dhilaa waa yar xogaa maalmaha waa soo yar khafiifay soo laiskaga daaya waa khafiifa hadduu dhilaa iska dila ayb haddana intaa keliya laguma haday waa la waday war dhici kartaa inaad untaa taabatay dhici kartaa inaad ununkatay maya maya maya waxaasoo nakatay anigtaca meeshii ugu dambaysa gaadha ilaa markii ugu dambaysa hataa arrintu sii socotay marka ficilka nabiga laga qaadanaya sal alay wasalam oy ku sugan tahay qaacidada dhahaysa idra'u lxuduuda cani lmuslimiina ma statactum shubha kasta oo la heli karo macquul wax iska raaraadisa ma aha wax iska raaraadiso muxuu ahaaye uun oon iska muxuuha qarbajeex iyo tacasufa ma laakiin shubho macquulo iyo qariino macquulo la dhihi karayo ruuxan xaddah lagaga baasi hadii heli karo waa lagu baasina ficilkii nabigana waa laga qaada sal lay aslam saxaabadiisana in badanoo ka mida ah, ka sugan tahay culimaduna qaacida ahaan bay u ictibaariyeeno qawaacidda shareecada waxay ku dareen qaacidatu dar'i lxuduud bishubuhaat qaaidadaasay ku dareen waxaa kaloo qaacido kaleeta ah isla xadiidka xanuujiga asarka aakhirkiisa ta ku timido alcafwu waxaa l alkhaطأu fi lcafwi khayru min alkhaطأi fi lcuquuba saas man alcafwu fi lkhaa waxa l alkhaطأu fi lcafwi inaad cafi ku gafto ayaa ka khayr badan oo kuu dhaanta inaad cuquubo ku gafto ruuxaan dil mudna inaad disho ruuxaan xad lahayn inaad xaddo inaad jeedasho oy gaf tahay waxaa ka roon isaga oo xad mudnaa inuu fakado kullu dalika waa ijtihaad sooma marka hadday masalada aada ijtihaadayso ijtihaadkaaga mar walba waxaad xigtaa dhanka cafiga dhanka saamaxaadda dhanka xadda dar-inteeda dhankaa u badan wixii banaanka yimaada sooma xuduuddu hadday banaanka timaado shafaacana ma aqbasho in la daayana ma wixii banaankiisa soo dhaga meeshiisaba ayib taasna marka waxaa laga fahmaya shareecadu sideedaba laysat mutashawifa ilaa isbaati alxuduud inay xuduudda sugto sugto maxaa ka wadnaa in ruuxani xad ku waajibay in la sugo la raadiyo asbaabteedii la baaro la dabagalo shareecadu sideedaba uma hanqaltaagto laakiin markay sugnaasay banaanka timaado bay shareecadu xadda oofisaa masaladu marka saas wey macna in marka halkaa lagu ekeeyo oo halkeedii aan la dhaafinin bay u baahantay leanna xukun kastoo sharciga sidiisaba haddii xuduuddiisa iyo dawaabidiisa laga saaro fasaad buu noqdaa haddii dawaabidiisa iyo xuduuddiisa lagu ilaaliyana maslaxadii shareecada ugu talagashay buu markaa xaqiijiyaa allah tabaaraka watacaala markuu jihaadka ka hadla sooma dhihin waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum e eh? maxaa la daba dhigay walaa tactaduu qitaalka gaalada iyo la dagaalamkooda ictidaa buu leeyahy mar xadgudub ku jira oo maxaaba dagaal ka sheegaya jihaad iimaanka laftiisa ictidaa yeesha oo ducadaa ictidaa yeela oo salaadiiyo weysadaa ictidaa yeela shay aan xadgudub gelin maba jiraba marka xuduudda iyo soodimaha shareecada inaad shay walba ku ekayso haddaad tukan haddaad salaadi haddaad cilmi bari haddaad baran haddaad jihaadi haddaad dagaalami haddaad waxaa la rabaa dawaabidii shareecada ha ka bixi markaasaa waxaad ansaxsanta haddii galo warkaaga ma sahlana wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxu uhi qaala rasul lah sal ly aslam ijtanibuu ka fogaada haadihi alqaaduuraat qashiyaalkan ka fogaada haadihi midan alqaaduuraati ee qashiyaalka ah qaaduurka waa waxa kurahayo qashinka wey man qaaduuraatka maxaa laga wadaa allatii midaasoo naha allahu alla uu reebay tacaala korhaya canhaa xaggeeda uu reebay qaaduuraadkan alla uu reebay iska daayo maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa macaasida iyo dunuubta iyo fawaaxishta iyo zinada iyo liwaadka iyo waxan qaaduuraadkay alla reebay iska daaya ka fogaana faman alama ruuxii ku dhaca biha iyada ah, ruuxii ku dhaca oo la yimaado oy ka dhacdo oo si uun ugu simbirraxda falyastatir ha is asturo bisatri illaahi ilaahay asturkiisa ha isku asturo ruuxii xumaantii waa ka dhacday yuusan banaanka iskeenuna isfadeexaynin aaya hays asturood hoos haw toobad keeno walyatub ha toobad keeno ilallahi ilaahay ha usoo noqdo tacaala korhay maxaa yeele fainahu amar yashani man yubdi ruuxii muujiya lanaa annaga safxatahu luquntiisa dhinaceeda safxadu waa luqunta dabaceeda wa ruuxii loo muujiya nuqim waanu oogi calayhi korkiisa kitaaballahi baanu ku ogeynaa tacaala ku dhahay ah. aayan intaad isqariso ood is asturto toobadkeenoo hoosta ilaahay dembidhaaf ka weydiiso laakiin haddaad banaankeeda soo dhigto od qoorta soo taagto dee anagu kitaab ilahay baanu ku marinaynaa wa warma yaallo markaas ilaadaa banaanka iskeenay sooma ayb rawaxa wariya alxaakim xaakim baa wariyey kadalika taxaawi baa soo saaray wahuwa xadiidkani fi lmuwaطa'i buu ku sugan yahay min maraasiili zayd ibni aslam xamil zayd ibnu aslam xadiiuu irsaaliye xaluu ka mid yahay waa sabe ayuu muwaa maali ku yaalla xadiidka waxaa saxiixiyey isagoo musnad ama ah mawsuul ah xaakim calaa sharihima shard albukhaari wa muslim uu ku saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay sheekh albani fi saxiixa iyo keyrkeeda ibnu sakan baa saxiixiyey sidoo kaleeto aarku xadiidku marka waa xadiis saxiixa mursalan wa musnadan labadaba saxiix buu ku yahay waana islu yahay macna muxuu faaiideynayaa wuxuu faaiideynayaa ruuxu hadduu dembi galo xadle dembi hadduu galo ama xad kii xaddu ka laasimaysa ha noqdo ama kakale ha noqdee inuu isfadeexeeyo baa laga fiican maxaa u fiican maalan wuu sinaystay liwaad buu galay khalad buu galay fawaaxishtaasuu ku dhacay qaaduuraadkaasuu galay ma waxaa u roon inuu maxkamadda yimaado iskeeno oo uu banaanka isa soo dhigoo yidhaahdo waan sinaystay hallay xado oo hallay daahiriyo matana u roon mise waxa u roon inuu intuu isqariyo hoos u toobad keeno tadamba u roon tadamba u roon intuu is-asturo inuu ilaahay u toobad keeno waman taaba taaba allahu calayh ilahay ciddii u toobad keeno alla waa ka toobad aqbalay ruuxii is asturo saa isu qariyana in la raadraadiyo laga daba tagoo la baaro ma waxaa duuba qarsoodigu dhacayo ruuxina is-asturay waa laga daba tegayaa oo baadhis baa la samaynaya oo waa la xaqiijinaya maya laguma raacinin adiga maxaa lagu raaciyey wixii bannaanka yimaada man yubdi lana safxatahu ee nuqim calayhi nuqim calayhi kitaab allah nuqumtii bannaan ka timaada oo xumaanteeda cadaan loo helo labasay ku imaanaysaa ama afar makaati baa loo helay masalan waa zinadii ama qiraal bay ku timid ama uurkii oo laysku khilaafsan yahay kan soo marnay soo ma marka sidaasoo kale hadday banaanka u timaado meesheeda way tahay laakiin adigu raadin mayso asturkaasi isagu in asturana way fiicantahay ciddii aragta oo ku aragta isagoo samaynayana inuu astura u fiican waman satara musliman satarahu allahu fi dunya walakhira saas ilaahay adduuniya aakhira waa asturaya ruux muslima ruuxii arka ceebku arko astura marka inaad dowladda soo gaadhsiiso soo dacweyso ood maxkamadda keento waxaa kaaga fiican adiga laftaada inaad qarisood iska asturto allahuma culimadu waxay leeyihiin hadduu yahay ruux mashhuur oo caan ku ah fisqiga fisqiga iyo xumaanta iyo istihtaarka oo aan waxba u aaba yeelin hadduu yahay kaasoo kale qarintiisu waxaa ka dhalana fasaad weyn baa ka dhalanaya kaasoo kale waxay leeyihiin si loo sajriyo xumaantiisa loo joojiyo waa in markaasi loo geeyo dowladii waxkalaba loo geeyo laakiin hadduu yahay ruuxu muslimoo iska asturanoo xumaani ka dhacday adiga hadaynina astur asturoo ceebtiisa qari ilaa ceebtaada ha qariye adilataada lagu ibtilaa abu daawuud iyo nisa iyo xaakim waxay soo saareen min cabdillahi bni camr bni caas inuu nabigu yuri sal lay aslam tacaafaw alxuduuda baynakum fima baynakum ah, tacaafaw isu dhaaf xuduudda dhexdiinna isu dhaaf haiskeynina haise soo dacweynina famaa balaqanii min xaddin faqad wajab wixii xade isoo gaara aniga waa waajibay ka qudmala markaas laakiin intayna isoo gaadhin isqariya isastura ah, oo haiskeenina haddaad iskeentaan soo maaha maxkamadda timaadaan markaa waa waajibtay saas macnaa ayib sheekh albani caley raxmat ullah fii saxiixi iljaamic sagiir iyo saxiixada labadaba waa ku taxsiininaya xadiidka tacaafuu alxuduuda bima baynakum famaa balaganii min xaddin faqad wajab marka asturkaasuu nabigu jecla sal lay wasalam shircaduna saasay jecesha shircaduna asturkaasay jecesha macna dadka in la asturo oo ceebuhu asturnaadaan ruuxii isagu ictiraaf keena waa meesheen ruuxii lagu arko afar markhaati ay ku arkaan iyadoo lafteeda inay asturaan baa fiican saasa asal ah allahuma xaalaad laga soo reebayon qaar ka mid a ah hadda sheegnay mooye ayib hadday afar ka yar yihiin oy ku arkaan isagoo samaynaya lafteeda hadday soo sheegaan yaa weyn lahum hadday soo sheegaan ruuxa iska dhaafa iyagaa la jeedli saddex wey saddexdoodaa waxaa la garaacayaa mid walba boqol jeeda lagu dhufanaya caddayaa la leeyahay keen ruux afraad waad keen weyden sooma iyagaa laga qabanaya markaas dhagtaan laga saaray marka wax lama raaraadiyo xuduudda marka shareecadu waxay ugu talagashay wax banaanka yimid oo fasaad ah in lagu zajriyo laakiin wixii qarsoon in lagu dabagalo maaha waxaa sheegaya fiqiga iyo fahamku moogtahay waa cajiib ehm, muxuu ahaaye ruuxa isagoo niyad sami ay ku jirto oo niyad wanaag ku jirto haddaba waxoogaa haddii fiqi iyo fahamku ka baqaya khalad badan buu geli qalad badan oo geli waxaa lii sheegahay waana qiso sugan way ficlan qiso sugan niman dhalinyaro ah oo meel socda magaalo magaalooyinka ka mid a ah korkeeda habeennimo ayaa waxay maqleen shanqad shanqad nin iyo naag sheekaysanaya meel duura ah, magaalada korkeeda ayay maqleen way usoo dhuunteen way usoo gabadeen way usoo gabadeen mise waa nin iyo naag meel fadhiyo sheekaysanay meeshii way u fadhiisteen waxay yidhahdeen dah markay isku bilaabaan baynu qaqabanaynaa wixii oo khalabkii oo dhici kara ma inaad yac tidhaado la kala cararaa sax mise inaad isu sudayso la sugto ya yani waxaa ka muuqata ruuxaasi wuxuu uun rabaa u inuu xad garaaco un sooma xad inuu garaaco unbuu rabaa bal waxana intuusa dhicin baa waad baajin kartaaye intaas ku qaylida kale eri bas dah horta markay isku bilaaban baan ka waxay ii sheegayaan qolada qisada ii sheegaysa markay bilaabeen bay intay kula soo boodeen buu midna qabtay min wuxuu tooshka ku if kuna waa qabta min wuxuu toosh ku if war maxaa tooshka ugu ifsani magaaladii baa la tegey keeskii bay geeyeen niman culimaaba qudaadka waxay yidhaahdeen arrintanaan haynaa maxay tahay nin iyo naag marxala isku qabannay oo kala zinaysanay in la xadaan rabnaa haye maxaa caddaynay baa la yidhi labada nadan baa iyagoo samaynahaya ku qabannay waxay labadiinaa laydin garaacay ama waxaad keentaan laba kale ama haddii kaleta idinkaa laydin garaacay boqolboqol jabal baa laydinku dhufanay soo xaajadii ma qadhaanay sharcada marka sidaas waa adiga waxaa la doonahayaa hadanayni sideedaba xuduudda inaad banaanka u soo saarto iyadoo qarsoona sababka xuduudda keeni kara hadduu qarsoon yahay ha raadinin sooma ha raadinin haddaad baajin kartana baaji wixii banaanka yimaada soomaaha oo banaanka iskeena markaasi waxa wey sharecadu waa inay marto sharecadu marka waa inaan la baajinno xuduudda aan la baajinin oo xuduudda dad baa xasaasiyad ka qaba xuduudda oofinteeda dad baaba xasaasiyad ka qabo gaaladu intay maskaxda kaga xaartay oo afkaarta gaalada iyo falsafada gaalada intay qaateen baaba waxay rumaysan yihiin shareecada xuduud muu ka mid ah. xuduud sidee dadka loo goy si dad dhagax loogu dilo waktigaana la joogaa war xuduudda islaamka iyo waxay ka mid tahay faraa-idda waaweyne mutawaatirka ah haddaad inkirtood ishortaagta soomaa oo tidhaahdo diinta kamid ma ah weyla islaamnimadaada calama su-aal fuulaysa markaa marka xuduuddu waa masale sharciya lagama doodi karo asal ahaanteeda laakiin dawaabidii shareecada u dejita waa in la maro wa baabu xaddi lqadfi qadafkii xaddiisii ayuu baabu yahay qadafku waxa weeye waa in aada ruuxa zina ku sheegto ruuxa haddaadad zina ku sheegto wuu zinaystay adhaa inaad sugtaa lagaa rabaa afar markhaati ku sugto haddaad sugi weydo waad qadaftay waana lagu jeedlayaa waa magac dili ruuxa cirdigiisa iyo sharafkiisa waxaa dhaawac ku ah in la yidhahdo wuu zinaystay sooma marka dhaawacaad ruuxa u geysatay oo sharafkiisa iyo magaciisa aada u geysatay baa waxaa ka dhalanaya in lagu xado qur-aankaa sheegay xaddaasoo waa sideetan jeedan sideetan jeedan w sideetankaa jeedan iyo weliba dembi weyn oo qisadii ifkiga akhirkeeda ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaat lucinuu fi dunya walaakhira soma walahum cadaabun cadiim adduuniya aakharaba waa la lacnaday cadaab weynna waa leeyahay marka ma sahlana dumarka ayaa asal ahaan ay ku timid qur-aanka muxsanaadka ee dhowrsoon ee cafiifaadka ee waxa lagu sheegayaba aan ogeyn raggana waa looga qiyaas qaatay waa la iyaguna raggana waa la mid hadday labada ruux ee xadda isku sheegay zinada isku qadfay hadduu ninka uu xaaskiisa zino ku sheego taa licaan bay noqonaysaa ee markaasi xaddulqadfi ka dhan mayso allahuma inuu ictiraafo mooyaan laakiin licaan baa markaa la marinayaa licaanna samayna soo mar waa soo marnaa bat licaan saas maan wacan caaishata qaalad waxay tidhi lamaa nazala markuu soo degay cudrii cudurdaarkaygu markuu soo degay ayaa qaama waxaa istaagay rasuululahi sal lay slam rasuulku uu istaagay cala lmimbari mimbarka korkiisu isku taagay fadakara wuxuu sheegay fadakara fadakara watala lqur'aan fadakara ay dakara naas bimacna dadku waaniyey oo alla xusuusiyey wa tala alqur'aana qur'aankiina wuu akriyey falamaa nazala markuu soo degay oo uu mimbarka ka soo degay amara wuxuu amray birajulayni laba nin wamraatin iyo wamra'atin haweeney faduribuu waa la garaacay alxadda xad baa la garaacay xaddii baa la garaacay caaisha waad garanaysaano xaditadii ifkigeeda way akhraja waxaa soo saaray axmedu walarbacatu wa ashaara waxaana tilmaamay ilayhi xadiidkan albuhaariyu baa tilmaamay sanadkiisa ibnu isxaaq baa ku jira oo cancaneeyey sheekhalbaanina waa taxsiininaya fii saxaaxi sunan ayuu ku taxsiininayaa xadiidkan macnaheedu waxa weeye qisadeedii garanaysaa suuratu nuur ay ka waranto waa tii lagu been abuurtay sooma qisadii dheerayd ilaa dhowr iyo toban aayadood alla sababteeda kusoo dejiyey marka bil ku dhowaad ayuu nebigu arrintan la wareersanaa macnaa waxaa dhiilaa uu yani u fahmi waayo waxyiina soo degin arrintiina inay jirta iyo inaysan jirin waa u caddaan way caaishadiibuu weydiiyey gabadha u shaqayn jirtay buu weydiiyey saxaabadii buu kala tashaday rag ka mid a ah cali iyo usaamiy wahaa kada ah. arrin dheeraatay bay noqotay markii dambe waxaa soo degay qur-aanka aayadaha ilaahay uu ku bari yeelayo caaisha oo la leeyahay waxa lagu sheegay waxba kama jiro dadkii arintaa galayna aada loo canaananayo si adag alla ula hadlay tabaaraka wa tacala aayado fara badan marka waxay leedahay markii cudurdaarkaygii soo degay oo aayadihii aniga iberi beri yeelahayay markay soo degeen ayuu nebigu sal alay slam khudbeeyey dadkuu la hadlay mimbarka markuu ka soo degeyna saddex ruux baa laxday laba nin iyo haweeney labada nin mid waxa weye xasaan ibnu haabit waay xasaan ibnu haabit shaacirkii gabayaagii nabiga sal lay slam ninka labaadna waa misbax ibnu afafa oo isagana abubakar ay qaraabo ahaayeen oo la yidhahdo waa ninka ay ku timid walaa ya'tali ululfadli minkum wasacati an yu'tuu ulilqurba abubakar bay qaraabo ahayen haweeneydana waxaa la yidhahda waa xamnata binti jaxshin oo waxay walaalo ahaayeen zaynaba binti jaxshin oo nebiga xaaskiisa ahay oo caysho lala qabay marka waxay leeyihiin dadkani dad fiican bay ahaayeen laakiin warkii markuu magaalada galay oo munaafiqiintii iyo dadkii xumaa iyo caaisha way sinaysatay xumaan bay samaysay gurigii nebiga wax markii la dalgalay babayshaasaa dad badan qaaday ila warka hadduu magaalada galo nin walba uu iska uu iska uu rumaysan mota ah, magaaladii buu galay bil buu ku jiraa magaalada waa la isgaargaarsiinaya waa la kala qaadanaya waa laisu sheeg sheegahaya dad badan baa marka ku kadsoomay intii marka caddayn loo helay baa intaa ahay xamna waxay leedahay xadiiskii dhaashay caaisha iyada caaisha waxay leedahay xamlata binti jaxshin ayada waxoogaa waxaa qaaday bay leedahay walaasheed oo layla qabay bay u masayrtay saasleedahay si ay noqotaba saddexda ruux baa la xaday oo xaddulqadfi la mariyey oo sideed sideedan jeedal baa lagu dhuftay macnaha an anas bni malikin qaala wuxuu yihi awalu licaanin licaankii ugu horeeyey oo kaana ahaa fi lislaami islaamka dhexdiisa wuxuu ahaa ana shariika ibni saxmaa ayaa qadafahu waxaa qadfay hilaal ibnu umayataa qadfay bimra'atii xaaskiisuu ku qadfay licaankii ugu horreeyey islaamka dhexdiisa dhac wuxuu ahaa hilaal ibnu umaya wuxuu qadfay ninka la shariik ibnu saxmaa muxuu ku qadfay xaaskiisa inuu ka zinaysto walciyaadu billah xaaskaygii buu ninka la yidhahdo shariik faraxumeeyey yuu ku qabsay faqaala markaasa wuxuu yihi lahu hilaal annabiyu nebigu wuxuu ku yidhi sal alay aslam albayinatu cadayn wa ilaa haddii kale faxaddun xad baa fii dahrika dhawarkaaga ahaata rasuulku yimi wuxu rasuulu ilahi o shariik ibnu saxamaan nin la yidhahdo baa reerkaygii ga faraxumeeyey waxaa la yidhi dhayso albayina wailaa xaddun fii dahrika le caddaynkeen inuu reerkaaga xumaan ku sameeyey afar markhaati keen ma aha soo maa korkaaga jeedal iyo waxaa ku yaalla xad oo maxay tahay xaddaas hadda ninka waa qadaftay wey sooma haddii cadiinla waa ruuxa waad qadaftay ayb alxadiiu alxadiia akmil ilxadiia wey xadiidka dhamaystir akhrajahu waxaa soo saaray abu yacla wa rijaaluhu rijaashiisuna iqaatu asalkiisuna fii saxix muslim buu ku yaalla wfi buhaariyi buhaari waxaa ku sugan naxwihu xadiidka mid la a min xadiidi ibni cabaasin xaalu sheega radi allahu canhuma wuu ah, ku sugan yahay xadiidka waxa hilaal ibnu umaya ayaa haweentiisii nabiga agtiisa wuxuu ku qadfay shariik ibnu saxmaan nin la yidhaha ninkaasaa caaskaygii xorxumeeyey buuri markaasaa nebigu wuxuu ku yuri sal lay slam albayina aw xaddun fii dahrika hilaalow laba mid ama caddaynkeed ninkaas inuu reerkaaga ka zinaysto ama haddii kale dhabarkaaga jeedalbaa ku yaalla waa ku garaacaya adiga markaasa wuxu uhi ya rasuula allah ida ra'aa axaduna cala imra'atihi rajula yantabiqu yaltamisu lbayina oo rasuul ilaahi o nin baa intuu reerkiisii nin ugu yimaado ka shaqaysanaya yaa intuu tagu markhaati raadin miya reerkii waaba waaba lagu dhex jiraaba waraabihii reerku waaba cunayaaba marka ma intaan markaa kadib tagaan markhaatiyo soo raaraadino afar nin aan isu keenaya de hawshaba la dhamaysana waa lagu kala tegi waay soma su-aashaasuu keen nabigu sal ala sl kamaba hoos qaadinba warkaa lagama hoos qaadin waxaa la yidhi albayinaat aw xaddun fii dahrika l shariigu warkaa ka baxa markhaati baan raadin iyo miyaan iyagoo ishaytaan ka tegiyo warkaa socon maayo ama keen ama dhabarkaagaa la garaaca waa markuu le ilaa uu furo ilaah xaalku waa culus ilaah i baro markaasay aayaadka licaanku soo degayaan isaga iyo ninkii dhihi jiray cuwaymir alcajlaani soo soo mar ah, labada ina qisadooda isku dhadhaweyd wey maana maxaa laga qaadanaya marka waxaa laga qaadanayaa haddii aad ruux ku tidhaahdo waad zinaysatay ruuxaana xumaan aan lagu ogeyn ama caddayn baad keeni afar markhaati ama haddii kaleeto sideetan jeedan baa dhabarkaaga lagu dhufanaya wladiina yarmuna lmuminaat maaa ladiina yarmuna ladiina yarmuna lmuminaati alaafilaat ayadii ka horreysay allah mustacaan in aladiina yarmuna wy midda hore ee maxay ahayd waxurima dalika cala lmuminiin maxaa ku xig wladiina yarmuuna almuminaati uma lam yatuu biarbacati shuhada soma fajliduuhum amaaniina jil adigu meelahaas w ayadaas w ayb marka siddeetankaa jeedal baa lagu dhufanaya waxaa u dheer uu faasiqoobaya ilaa uu toobad keeno warkiisana la qaban maayo waan cabdillahi bni camr bni rabiicata qaala wuxu uhi laqad adragtu waxaa laga soo reebayaabaa nidhi hadduu qadafku ku saabsan yahay xaaskiisa oo reerkiisa hadduu qadto xumaan ku sheego oo zino ku sheego taasi baab kaley maraysaayoo licaan bay mari baynu nidhi haddayna iyadu qiranin hadday qirato iyadaa yaa la xadi sooma xadu zinaa baa la marinaa hadduu markhaatiyo keenana afar markhaatina xadu zinaa baa la marinaya iyadaa la xadaya hadduu markhaatiyadii waayo iyadiina qiran weydo maxaa la samayna marka shantii dhaarood bay isu marayaan waa licaandamayan marka alkaasaa la marinaya wa can cabdillahi bni camr bni rabiicata qaala wuxu uhi laqad adraktu waxaan soo gaaray abaabakrin wa cumara wa cuhmaana radia allahu tacala canhum waman bacdahum iyo intii ka dambaysay baan soo gaaray falam arahum maanan arkin yadribuuna ayagoo garaacaya almamluuka addoonka la leeyahay fi lqadfi qadafka dhexdiisa iyagoo garaacaya ma aanan arkin ilaa arbaciina afartan mooye waxaa wariye maalikun wahawriyu fii jaamicihi buu ku wariyey xadiikaasi waa saxiixu lisnaad asarkaasi baa liila waa saxiixu lisnaad marka khulafaa uraashidiin waxay ahaayeen addoommada waxay garaaci jireen afartan jeedal qadafka waana qur-aanka midda la sheegay soo ma markii zinada laga hadlayo markii zinada laga hadlayo nagii xali soo sheegay muxuu ahaay yani muxuu ahaay faniswa cala almuxsanaati min alcadaab addoommada sidoodaba cuquubada iyo xadda waa loo kala baraa in kii xorta xorta xaddiisii baa loo kala banaa oo haaf baa lagu dhufanaya macna wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu sal lay sl rasuulku wuxuu yihi man qadafa ruuxii qadfa oo zina ku sheega mamluukahu addoonkiisa yuqaamu waa la oogi calayhi korkiisa alxaddu xaddii baa laga oogeeya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ilaa an yakuuna inuu yahay mooye kamaa qaala siduu yidhi addoonkiisa ruuxuu yidhahda wuu zinaysta maalinta qiyaamada ilaahay xad marinaya xaddii laga oofinayo ilaa inuu siduu sheegay ay tahayo addoonku uu markaa zinaystay mooye haddii runtii ay tahay waa badbaadaya muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray xadiiskaa waxaa loo deliishado culimo badan u deliishanayaa addoonku hadduu sayidku addoonkiisa qadfo sayidka la xadi maayo oo qadafka addoonkiisa looma xad looma xado maxaa yeelay maadaama nebigu uu yidhi xaddiisu waa aakaro ilaahay baa xadi doona bimacnaa waxaa laga garta inaan adduunka lagu xadayn sidaana waxaa qaba culimo badan baa qaba sayidka qadafkiisa kama dhasho in la xado laakiin waa dembiyo xaddiisa ilahay maalinta aakharu marin doonaa inay runtiiba tahay mooyaane hada bilahi tawfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina muxamedi wala alih w saxbi waslm